بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii saddexaad ee ka mid ah kitaab اlfaraa'id min almanhaaj waxaa inoo dembeeyey oonu soo maray bayaan alwaariث warasadii wax dhexlaysa waynu soo maray asbaabtii wax lagu dhexlhayeyna waynu soo marray afarta ahayd nasab ama qaraabo iyo nikaax iyo walaa iyo islaam oo jiha caama ahayd mawaanicdiina waynu soo marray oo iyaguna saddex ah ama afar wadaaddo ka badiyoo sideed ba gaadhsiina waa jiraanoo masaa'il kala xisaaba oo dowr iyo waxyaabaa lamida ah xisaaba afarta laakiin u caansan waa uun ikhtilaafu اdiin oo soo marteen labada ruux inay kala diin yihin oo isku diin ahayn oo gaal iyo islaam la kala yahay qatli inuu waaridku uu qaatil noqdo imaa camdan aw khaطa'an sidaa uun raajixa ah iyo in addoonnimo oo timaado midkood u soxor ahayn maanica afraadee lagu darana waa annubuwa annubuwa nabadnimada aydna waa maanic min alirti afar maanic oo kale shaaficidu waa ku daraan sida khazali oo kale waa badiyaan laakiin afartaasa u waaweyn warasadiina waynu soo marray شhan iyo toban rag ah iyo toban dumar ah waynu soo maray alfuruud اlmuqadara ayaguna waxay ahaayeen lix bay ahaayeen fii kitaab الlah farad toddobaadoo laga daba tuuro uluث اlbaaqi ana waynu soo tilmaanay شhan waa wax ku qaadanhayey nis wax ku qaadanhayey an شhan ruux baa wax ku qaadanaysay afar dumar ah iyo iyo زوج rubucna laba ruuxoo ku qaat زawj ama زawjaaت umna waa fardu waaxidaة min اlwaraثة uluثaanka dumarunba wax ku qaato un akhawaad iyo banaad banaad iyo akhawaad unba wax ku qaata ulukana hooyo iyo akhli uma iyo hooyo iyo iyo awow fi bacd اlaxwaal ayb suduskii toddoba wax ku qaata ayagaa u badnaa qawaacidda xal aynu soo marray dhowrka ahayd qaacidada koobaad maxay ahayd tawriiث الذakr ضicfa miiraaث الأnثى waa qaacida fardiya waynu soo maray qaacidada labaad waxay ahayd kulu xukmin اkhtaصa bihi الjamaacaةu can اlwaaxidi ishtaraka fiihi الاثنaan fama fowqaha qaacidadii saddexaad isqaaط اlqariibi isqaaط اlbaciidi biاlqariibi waa qaacida fardiya taas baad caawa geli doontaan hawsheeda qaacidada ayadaa isqaaط اlbaciidi biاlqariib ruuxa fog inuu dhacahayo ka dhow uu ridahayo ayuu caawa cashirku ku saabsan yahay insha allahu tacaala qaacidadii afraaddan waxay ahayd jinsu kullu man yuurau yariu ilaa fii masaa'il masaladii koobaad maxay ahayd janiinka ilmaha la soo riday ee dhacay soo dhacay quradiisa waxaa ka waajibaya diyadiisa waa la dhaxlaa asagu laakiin waxa ma dhaxli hore dawaaba tegayba almuctiq ninka wax horeeyey Eh, eh, eh, afwan almuctaq almuctaq isagun baa wax dhaxalhaya isagun baa la dhaxlaya cafwan isagu laakiin sayidkiisi ma dhaxalhayo almuctaq alcama eedadu waynu soo maray ayadaa wax dhaxlaysa laakiin ayadu ibn akheedu ma dhaxalhayo hal inaan cagsina laga yaaba miya magdambaan agsana miya eeddadu ayadaa waxay dhaxlaysaa ibna akhiiha bay dhaxlaysaa wiilkay eeddada u tahay way dhaxli ayadu maxaa yeelay waxay leedahay waa walaalkay wiilkiisii meydku markaa ibna akh buu yahay amaa asagu ma dhaxli karo saasaa saxan dayib jaddadu gabadheedu yaa e, tariu awlaada bintiha wlaada bintiha carabku inuu ku dhaca laga yaabaa awlaada bintiha ayaydu waxay dhaxlaysaa caruurta gabadheedu ay dhashay iyadu way dhaxlaysaa laakiin ayagu dhaxli maayaan saasaa saxan bintiha me baniiha iska saxa bintiha wey maxaa yeelay ayaydu caruurta ee gabadheedu dhashay maxay ku qaadan ku dhaxli waa jadde hooyo hooyadeed waa jad min jihat اlum marka aljaddatu tariu awlaada bintiha walaa yariuunaha ayagu laakiin ma dhaxli karaan tii marka dabaroga ahayd sidaas weeye maxaa inoo dhiman banaat اlakh iyo banaat اlcam gabdhaha ilmadeerka tihiin ama ama aad walaalkaa dhalay ama walaalkaa dhalay ayagoo adeerkood ma dhaxay karaan gabdhuhu adeerkood dhaxli maayaan ibnu akhoodan ayagu dhaxli maayaan waa gabdhihii laakiin adeerku ayaga wuu dhaxlaya maxaa yeelay maxay yihiin adeer buu yahay adeer buu yahay ama waa banaa waa ibnulakh wuxuu meesha taaganaa bintulakh wey asaguu dhaxlaya asagu waa casabadoodii casabanimadaasoo ku dhaxlaaya banaatulakh iyo banaatulacmaam iyo xataa awlaadulacmaam gabdhuhu ayaga waxba dhaxli maayaan laakiin ilma adeertood iyo adeerkoodba ayaga u dhexlahaya jihatulcasaba ahaan buuna ku dhexlahaya maxaa inoo dhiman masaa'ilka xalay kuwaas waxaa ka dhiman hal masalo aan buuxinno hal masalaa ka dhiman oo ah addoonka mubacadka ah kullu man yuurau yariu waxaa ka dhiman alcabd addoonka mubacadka ah adoonka nusna la oreeyo nusna aan la oraynin cal اadhar shaaficiyadu waa la dhaxli isagu wax dhaxli maayo ra'yi labaadna wuu jiraa oo yariu wayura intuu xorta ka yahay waxna wuu ku dhaxlhayaa waa la dhaxlhaya laakiin wejaa kale haddii lagu daro intaasaa laga soo reebaa qaacidadaas maxaa inoo dhiman qacwaadii kul man infarida min الrijaali xaaza jamiica اlmaal ilaa zawj iyo waladaa um waladaa um qolihii qabe radiga waxay soo roogayaan keliya ila الزawj ila الزawj ilan akhli umka waa ahlu farad haddii raddi aad qabto qaybna sudus buu sudus buu qaaday inta kalena raddi buu ku qaadan qolihii qabay zawjka xataa raddi buu leeyahayna qaacidada waxba ka soo hari maayo tii kale kul man infarada min النisاء laa yaxuuzu ama laa yaxuuznu jamiic almaal ila ila اlmuctiqa ila اlmuctiqa haddaad qabta raddina ila اlmuctiqa wالزawja yaa kale ma intaan baan ka soo reebayn ila اlmuctiqa ninka qaba marka baabu raddi qabana muxuu soo reebahayaa zawjon buu soo reebi bs maxaa yeelay muctiqadu qaybna waxay ku qaadan haddee casabanimo bay horanba cafw waxaan rabaa zawjaduu soo reebi zawjadu soo reeba iyadu fataxuusu wey ama uman waxay ku qadanaysaa farad bay rubaceeda ku qaadatay inta kalena radi bay ku qaadan oo wuxuu odhanhayaa man infarada min الnisaaءi laa yaxuuzu jamiica almaal muxuu soo reebahayaa ila الزawja ila الزawja haddii marka kaarada isagu ma qaba hadde ninkii radi qabay ninki radi qabaa soo rebahaya ninka aan radi qaban hadde waa qaacida saxiix weyle haween waxaa lagu ogaaday gooni u istaagaan inaan xoolaha dhammaysanin inaan xoolaha dhammaysanin haddaad radi qabto waxaad soo reebi zawjada oo waxaad dhihi ila zawja oo idanfaradat waxay qaadaan rubc bay qaadaan bilfardi wixii soo hadhayna alaau arbacna biraddi bay ku qaadaan ayib marka muctaqadii waxaan raacinaynaa haddaan raddi qabno zawjada man infarada min الnisaaءi laa yaxuuzu jamiica almaal ila اlmuctiqa soo ma ahayn haddaan raddi qabno maxaan ku daraynaa waila الزawja labadaasaan soo reebaynaa haddaadna raddi aanan qabin muctiqa basaan soo reebaynaa way garateen baan u malay haweenoo dhan hadday keligood noqdaan xoolaha ma dhammaystaan waxaan ka ahayn muctiqo qaacido asalkeeda waa sidaa man qaala biاraddi calى ahli اfaraa'id wuxuu ku darhayaa ila اlmuctiqa wالزawja limaada taahudu biاlfardi wa biraddi xoolaha way dhammaysan karaan wey muctiqaduna bicasabatin bay ku dhammaysan zawjaduna waxay ku dhammaysan bifardin wa raddin inaan soo dhammayna ila ta wa badan oo hadda dhiman ma jiraan filahay qaacidadan ka tegey jinsu ahli اfaraa'id muqadamuuna calى jinsi ahli اcasabaat baarak اllah fiik marxaba sheh cabdishkuur kuwa hadda كل Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, sax weeyo waxaa weye eh, eh, dumarkoo dhanba hadday keliyoobaan xolama dhammaystaan ila muctaqa sax wey laakiin haddaan raddi qabno kulligood baan soo reebaynaa kulligood way qadaan xolaa way dhammaysan karaan way ila zawja ilan sooma qabin jumhuurtu zawj wax loo marceliyo soo inaga soo marray maahayn zawja laa turaddu calayha laa turad calayha oo iyadu faradu bay zawji zawj qaataan wey waxaan hadda u jeedno macnuhu haweenko dhan hadday keli noqdaan xoolaha ma dhammaysan karaan ila almuctiqa haddaan baabu raddi ku noqonno haweenko dhan baa xoolaha dhammaysanaya bilfardi wa biraddi ila zawja zawjan soo reebayna waa ama iyadu waxba laguma radiyo wey inta kale way dhammaysan karaan biradd waan isdaba marni marka hore miya cafwan cafwan waxaan u jeedna waxaa weeye haweenkoo dhan xoola ma dhammaysan karaan idanfaradna ila almuctiqa lianna bicasabay ku dhammaysan warka soo ma haddaan raddi qabno haweenkoo dhan hadday gooni noqdaan xoolaha way dhammaysanayaan imaa bifardin aw maca raddi ila zawja fainaha laa turaddu calayha waa markaan qabno weeye ra'yigii ra'yiga jumhuurta haddaan ra'yi cumaan iyo jamaaca min alxanafiya qabnana haweenoo dhan hadday keli noqdaan xoolaha way dhammaysanayaan weeye waxay ku dhammaysanayaan fardigooda ay qaateen iyo iyo raddigii laakiin bilaa raddin axad xoola dhammaysan kara dumar waxaa ku jira muctiqoon asagoo lagu celinin oon loogu naqin xoolo wax dhammaysan kara idanfarada muctiqa basa ka jirtaan ujeedna so sidaa ma ah qaacido waxaa weeye kul man infarada min الnisaaءi laa yaxuuzu jamiica اlmaali ila اlmuctiqa صaxiix mar waa ta hore hadee laa yaxuuzu jamiica almaal ila اlmuctiqa sax weeye haddii aan raddi qabno kulligood baa xoolaha dhammaysan weeye ila الزawja muctaqo wayba tagtay haddaa soo celinina muctaqo tagtay muctaqo tagtay ha soo celinina haddaan raddi qabno weeye xooluhu way dhammaysanayaan kul munfarida min الnisaaءi xaaza jamiica اlmaali biاlfardi wاraddi ilaa الزawja marka taa dambe weeye marka macnaha dambe waxaa ku jira baaraka اllah fiik aynu ka socono sheekhu wuxuu u gudbay faslu fi اlxajbi buu fasl yahay eh, xajbigii xajbigu dhowr qaybood buu noqdaayo hadda ka ina khuseeyo aan laba ka dhigno xajbun bilashkhaasi wa xajbun bilawsaaf baa la yidhaahdaa adoon dhibba qabin uma cudura qabin in ruux darka uu kaa riixo uu ku cidhiidhiyo xajbunkaa bilashkhaas baa la yidhaahdaa in sifo iyo ficil iyo fal kugu qumay awgii lagugu diido dhaxalkii kaana xajbun bilawsaaf baa la yidhahdaa xajbun bilawsaaf waad soo marteenoo waa mawaanicdii afar tahayd iyo ka badan addoonnimaa kugu quntay gaalnimaa kugu quntay qatlibaa kugu qumay nubuwaa kugu qumay idan taasi waa xajbun bilawsaaf xajbun bilashkhaas baan hadda maraynaa xajbun bilashkhaaskaasi asagaa laba noqda asagaa laba noqdo <clears throat> in ruuxa joogidiisaba uu ku xijaabo iyo inaad istiqraa ku xijaabanto wax ku hortaagan ma jire ahlufaradka baa xoolihii kaa dhammaystay ahlufaradkii baa xoolihii dhammaystay marka waa dhacaysaa casaba casabaa tahay kaa marka xajun bilistiqraaq balyado masalada u dambaysay fasalku sheeku ka hadli doonaa kii marka xajun bilashkhaaska ahaa yaa asagu laba qaybood ah qaybta koobaad waa maxay nuqsaan iyo xirmaan xajmu marka binuqsaan waa maxay waa in faradkii aad lahayd lagaa rixo mid ka hoose lagu geeyo waa in farac waarita la helo kadibna zawjada ay ka tagto rubuc ay aado umun waa in zawjka uu ka tago nis oo u aado rubuc waa in hooye ay ka tagto ulu oo ay aado sudus waa in isoo qaba hadee awow aabbo uu ka tago xoolihio dhan inuu casabeeyo u aado ahlfarad idan waxaa weeye xajmu nuqsaanku waa in darka lagu cedhiidhiyo marka darka lagugu cedhiidiyo dhici mayside kaarkii aad wax ku qadanaysay baa yaraanaya ee nuqsaanku kaasaa la yidhaahdaa marka xajmiga min xayu luqa si guud ahaan waa almancu almancu in wax laguu diido isilaaxna waa mancu man qaama sabab اliri mancu man qaama bihi sabab اliri bاkuliya aw min awfar xaday ayb waa ruux laga helay waصfigu wax ku dhaxaylaah oo dhaxalko dhan ba loo dido ama laga riixo min awfari xadayhi labada dheefaduu lahaa midka u fiicnaa laga riixo waa mancu man qaama bihi sabirti kuliyatan gebi ahaanba in lagu dido dhaxalka aw min awfari xadayhi labadaadi dheefood kii u fiicnaa in lagaa riixo mancu man qaama bihi sabab اlirti bilkuliya ta min awfar xadayn ayib maxaa idin qoran yaa awari waa khaa waa iska taصxiif awfari xadayh ayib taasaa markaa sheeku hadda ka hadlaya fasalku khuseeyaa xajbu xirmaankii buu hadda khuseeya xajbu xirmaankii ayuu hadda fasalku u guntan yahay wuxuu sheekhu bilaabay ku yidhi alabu aabbuhu iyo wlbnu mxuu ahayo wiilkii la dhalay iyo wazawju saygii laa yaxjubhum ma xijaabo kama celiya waxqaadashada iyo dhaxalka axadun axadna xajbi xirmaan baa loo jeeda hadda la soco maxaa yl zawjku xajbu nuqsaan wuu galaa wuu galaa aabbuhuna hadee marna hade casabuu noqdaayo xoolo badan buu la kacaa marna ahlufarad buu noqdaayo sudus buu qaataa laa yaxjubuhum axadu xajba xirmaanin baa loo jeedaa taasi marka waa iska caddahay wuxuu idhi sheekhu wlbnu wbnu اlbni wiilka wiilkiisii laa yaxjubhu ma xijaabo ila اlbnu aw bnu ibnu ibnin aqraba minhu wiilka wiilkiisii wiilkii u awowga u ahaa ama ayayda u ahaa laa yaxjubhu ma hor istaago ila اlbnu wiil mooyeen haddii adu waxaad leeda awow baa leeyahay ibnu sulbi baa meesha taaganba aw ibnu ibni ama wiil wiilkiisoo aqrabu ka dhow minhum min alibni اlأwali ayb ibnigaa hore maalan waxaad ku fasiraysaa saan cibaaradu aysan qaliqa u noqonin cinda ala'ima waxaa weeye waa wiilkaada wiilkiisi wiilkiisi baa jooga wiilaad awow labaad u tahay baa jooga iyo midaad awow koobaad u tahay marka iyagaa isriixahaya hadi iyagaa isriixahaya soo inaga soo marnay ma qaacida waa maay waa maxay isqaau baciidi biاlqariib qaacidii baa caawa wadan ayadii wa sharxeedi wey saasuu u jeedaa laba ibni buu sheegay say aqrab u noqon hayaan haddaad tiraahdo laba wuxuu u jeedaa waa laba ibni laakiin midna waa ibnu ibnin ibnin midna waa ibnu ibni wiilkaadaa wiilkiisii iyo wiilkaadaa wiilkiisii wiilkiisii saasuu sheekhu u jeeda waljaddu awowgu laa yaxjubuhu ma xijaabo ilaa mutawasiطun ruux u dhexeeyaba mooyeen baynahu asaga inta ka dhaxaysa waa bayna almayiti awow waxaa hor istaaga maydkaa iyo asaga axadka u dhexeeya inuu joogo waa aabbahade awow hadduu yidhahdo ilmahan waa awow baan u ahay aabbow aniga dhalay baa jooge unbaa celin karta cid kaloo hor istaagi karta ma jirto qaacidatu shaaficiya waxaa wey iska iska qaato waxaa wey alaslu fi اljaddi waxaan dhahnaa alaslu waa istiwaaء اljaddi wاlabi fi اlaxkaam cinda shaaficiya qaacidadoodu waa qaacidat اljumhuur keligood ma aha wamaca daalika lama ardinin haddii la ardiyo qaacidadaasi waxaa ka dhalan lahaa in awowgu uu xijaabo ikhwada alaslu istiwaaء اljaddi wاlabi fi اlaxkaam asalku waxaa weeye in aabbe iyo awow ay axkaamta ku siman yihiin sidaad ku soo marteen wilaayatulmaal bay ku sinaayeen caruur yar haddii laga tago inay xoolihii la maamulo aabbuhusu u maamulayo awoguna u maamulayay waxay ku siman yihiin wujuubu nafaqa aabbahaa siday waajib u tahay inaad biisho ood nafaqayso ayaa awoguna ay waajib u tahay waxay ku siman yihiin wilaayatu taswiiji bilijbaar gabadha in lagu dirqiya ninaysaan rabin aabbaa iskale awowna waaleya awoodda walaal iyo adeer midna hawshaasi ma laha waxay ku siman yihiin icfaafuhu aabbaha hadduu xaas u baahdo oo ku dhowrto weysada waajib bay kugu tahay inaad u guuriso kadaalika awowguna hadduu yidhaahdo duq baan ahaade bilcaan baan u baahanahay inaad u guuriso waa waajib waa awow kulul baan umay ninka asaga asag wakadaalika cidqu bilmilki cidqu bilmilki haddii gacantada uu soo galo aabbo ood kugu soo galo maxaa dhici jira oo kugu xoroobahaya kadaalika aljad baycu maali طifli min nafsihi wa bilcagsi aabba waxaa u bannaanaa ilmuhu mas-uulka ka yahay inuu xoolihiisa asaga iska iibiyo inuu iibiyana u bannaanayd kadalika aljad axkaamta culusoo dhan aabbi iyo jad waa ku siman yihiin marka alaslu istiwaaء اlabi wاljaddi fi اlaxkaam masaailkaasa ka mid wax yar bay marka asli baa lagu la soco hadda jamiic maanan cabirin alasl baa lagu waqad yukhaalafu اlaslu licaaridin asalka in laga baxa laga yaabaa caarid dartii iyo mucaarid dartii marka waljaddu awowgu laa yaxjubhu ma xijaabo ilaa mutawasiطun axad u mooyeen baynahu wa bayna اlmayiti oo aabbaa loo jeeda haddi ijmaacan marka awow waxaan aabba ka ahayn ma xijaaba ijmaacan baa la soo guuriyaa ijmaacan ayaa la soo guuriyaa xaafid bn xajar laakiin talkhiiska ijmaaca wuu diiday wuuna wuxuuna leeyahay ibnu xasm maxallihiisa wuxuu soo guuriyey bu jamaaca qabto awowga waxaa xijaabaya akh baa xijaabi kara oo aljad waxaa xijaabahaya akh baa xijaabi wadaadday yidhi oo rag hore ayuu ibn xasan soo geliy fi lmuxalla asax naqligana waa ku arkay laakiin ijmaacaas wadaaddaha soo guuriyey khilaafkaas ise arag baan u malaynaya xataa raafici oo soo guuriyey baa xabid ku naqdiyey binaqli ibni xasm fi lmuxalla si kastaba noqotee sidaas saxda waxaa way awowgu waa aabbahoo kale wa hada ra'yu abi bakr radi allahu tacaala canه fayunaزlu mansilata mansilaة اlab haddaynu soo marayni ayib wuxuu sheekhu ku yidhi oo qaacidadii ay lahaayeen faradiyiintu kul man adlaa biwaasitatin saqطa biha tiibaa yaa meesha ku jirta haddii lu aabbuhu awowga cafan awowgu ma ridi karo ma xijaabi karo ilaan ka ahayn waasitadii asagii meydka udhexayso aabbaha ah lianna kula man adlaa biwaasitatin saqaa biha ninkii waasida ku soo dargala ayadoo ku dhaca ayadoo ku dhaca idan ibnulibni yaa xijaaba saddex sababaan laba xijaabal waa aabbe iyo zawj iyo iyo ibnu sulbi saddexdaa xijaab maba gale xagga iska dhig oo xajbuxirmaan loo jeeda hadda ibnu ibnina waxaa xijaaba ibnu sulbi iyo ibnu ibni asaga ka sokeeya awow waxaa xijaaba aabba keligii wاlأhu لabawayn walaalka iskooyiisku aabbaha aad tihiinna yaxjubu waxaa u diida dhaxalka alabu aabbe iyo wاlbnu ilmaa wiil aad dhasha adugu iyo wbnu اlbni wiilkaada wiilkiisii saddexdaasa xijaabta ya wuu noqon ibnu ibnigu waa meeshuu doon ha gaaro toban ibni ibni hadduu yahay walaal waa xijaaban yahay maxaa yeelay waa farac kana waa xaashiyo marka waxaa kuu xijaabay akhli abaweyn oo shaqiiqana aabbo iyo ibnu sulbi iyo ibnu ibni waliabin walahu liabin weeye walaalkii aabba aad wadaagteen adiga meydkaana yaxjubu waxaa hor istaagayaa haaulaa'i saddexdan soo sheegna iyo wa ahun liabawayni iyo walaal laxmi ah afar baasna darka u diidaysa aabbaha wiil aad dhashay wiilkaada wiilkiisii walaal laxmi ah oo shaqiiq ah liabaweyna saddex afartaasa xijaabaysa bahibahi ma dhaxashay soomaali yidhaahdaan xadiis dacfi ku jiro sunanka ku yimaadana wa ana bani اlacyaan yatawaarauuna duuna bani اlcalaati wاlakhyaaf asagoo marka waxaa bahibahi ma dhaxasho waa qaacida fardiya waana masale ijmaaciya muran badan kuma jiro afartaasi halkaa ha kugu dayso wa akhun liabaweyn cafan aafan yaan yaan mxuu ahaayey waliummin wاlأhu liummin akha liumkaana yaxjubu waxaa xijaaba abun aabbe iyo wajadun abow iyo wawaladun farac dakar iyo unsa kuu doona ha noqdo waladka hadda waxaa loo jeedaa lab iyo dhadigba iyo waladu bnin wiilkaada ilmihiisi lab iyo dhadig kuu doona ha noqdo maxaa yeelay marka akha liabka ah intaa lasoo sheegay baa xijaabaysa laakiin waxaa laga yaaba inuu ku dhaco bilistiqraab waa de casaba sidii lagu yaqaanay inuu intay xoolihii la dhammaysta dhacaa laga yaaba maslada waa iman doontaa kaa marka xajbi lama yidhaahdo xajbi xirmaan lama xajbiga istiqraaqa ku yimaade in ahlu faradka xoolihii ay kaa dhammaystaan ah shaaficiyadu waxay isku khilaafeen waa xajbi xirmaan iyo ma aha waxayna u badan yihiin inuusan ahayn xajbi xirmaan uusan ahayn leanno hadda haddaad bintay iyo ukhto shaqada ka tagto iyo akhli ab ah maxaa tale ah nin baa dhinta wuxuu ka tegey gabadh u dhalay iyo gabadh walaashi oo laxmi ah iyo walaalkii xagga aabba ah akhli ab ah ukhto shaqiiqa ah bintu sulb maxaan isku ogeyn bintu sulbi keligeed ah wain kaanat waaxidatan ayb ukhto shaqiiqo keligeedana caasi baaba jooge oo dakare oo akhli ab ah kama sarrayste wayn ku xoog badan tahay dhaha hmm. idan ukhtada shaqiiqada nisi oon xoolihii niskooda hadee soo maha soo nisku ma ama casaba ku sheega ama nisku sheege waa xoolihii niskooda niska soo hara iyadaa qaatay niski kalena bidsulbi baa qaatay idan maxaa usoo haray akh shaqiiq akhliaba waxba waa dhacay kaa xajbi lama yidhaahdee waa istiqraaqu eh, ahlilfaradi furuudahum khilaafka ku jira xalina waanu soo maray akhawaadku mar hadduu farac waaria la joogo maxay yihiin khilaafkii ku jira xalan soo sheegay so sidaa ma ahayn sayidina ibn cabaas iyo daahiriyo iyo isxaaq bnu iyo jamaaco min ataabiciin waxay qabaan marba hadduu farac waarita joogo oy bintusulbi joogto ama bintulibni joogto ukhtadu ma aha ahlufarad bay leeyihiin sideeduba shuqulku ma hawsha ayadaa ah. bidaliil waxay leeyihiin qur wuxuu sheegay keliya markay ukhto ay wax qaadanayso inuusan walad jirin in lam yakun lahu walad marka waladba hadduu joogo waladkaa farac waaria lab ha noqdo mid dhadig ha noqdo ayb wahuwa yariuhaa in lam yakun lahaa walad ayaat الsayf oo yastaftuunaka aayadda u dambaysaa ukhtada ay sheegtay dhaxalkeedu waxay ku xidhay inaan walad jirin mar hadduu walad jiro inaan waxba dhexlaynin baa qur-aanku tilmaamay soo sidaa maaha wain kaana rajulu yuurau kalaalatan ayatu sef sidaasay ahayd in imrun halaka laysa lahu walad baan rabaa laysa lahu walad walahu walahu uktun falaha niصfu laysa lahu walad baa markaan walad jirin mar hadduu walad joogo idan dhaxal ma qaadato wey bannaankay tegaysa wax kale lama haya hadi haddii niskii ay qaadan jirtay ahlufarad iyo uluaan ay qaadan jirtay laba yihiin ba loo diiday waladna lagu xidhay mar hadduu walad taagan yahay inaysan ahlufarad ahayn baa ku cad xadiidkii صaxiixna muxuu ahaa iqsimu اlmaala calى ahli اfaraa'id calى kitaab الlah cafwan iqsimu almaala bayna ahli اlfaraa'id calى kitaab الlah فma أbقت الفروuض fahuوa لأwlىa rajuli ذakr lafdigii mslim marka gabadhii ukhtada ahayd maca alfarci اlwaariث ma aha ahlufarad haddayse ahlufarad ahaynna ahlufaradku wuxuu soo reebana waxaa la yidhi siiya faliwlىa rajuli dakar lab siiyaa la yidhi xagay ka soo gashaa lagu leeya marka waa yahay ukhto shaqiiqa ama liab ah siday ku qaadanaysaa maca binti sulbi aw binti اlbni wax ku qaadan casabana ma noqon karto haddee laba ma aha ahlu faradna ma noqon karto qur diiday jumhuur waxay dhaheen laysa lahu walad waxaa loo jeeda laysa lahu waladun akr waladun akr waladun akr haddii qur-anka o walakum nisu maa taraka aswaajukum maxaa daba yaalla yakun lahuna walad fain kaana lahuna walad falakum الrubcu mima tarakna weladka ma labaa haweenkii marka la mara iyadoona uminkoodii rubcoodii weladka laga hadlay ma labaa abadan hooyo suduskeedi uludkeedii weladka ka kicinaya ma labaa qur-aanku welad hadduu sheego fii masaa'il faraa'id waxaa siman haddaad tirahdaan meeshan dakar baa loo jeedaa weladkii aayatu yuusiikum اllahu iyo walakumba awlaadda ku jirta waxaad ahdaan lab weeye kadib waxaad la timaadaan waxaan weliga dhicin marka masaladu waa masale caawisa jiddan ma aha masale sahlan oo laiskaga durdurin kara saa darteed annagu waxaan ku carannaa keliya xadiidka xalayna soo sheegnay cabdullah bn mascuud fi saxiix اlbukhaari ijtihaad mxuu ah abi muusa alashcari hawshiisii libinti sulbi الnisfu walibinti اlbni sudusu takmilata liuluayn walilkhti maa baqya xadiidka lafdigiisa waxaa ku jira waxaan ku xukumayaa biqadaءi rasuuli الlah ibn mascuud cabdullah bn mascuud aqdii fiiha biqadaءi rasuuli الlah bima qaضى bihi rasuul الlah marka xadiidkan marfuuca ayaan waxaan ka ayna loo haya meesha ma jiro xadiidkaana min afraad الbukhaari bukhaari keligii baa la tafaruday wadaadka la tafaruda abi qays cabdiraxmaan ibnu harwan alawdi اlkuufi baa la yidhaahdaa axmed iyo muslimba way ka carareen waxay dhaheen xadiistu waa manaakiir isagaa la tafaruday ibnu cabaasna wuxuu leeyahay ukhto shaqiiqaa inay noqoto maca alfarci اlwaariث ahlu farad noqoto wuxuu leeyahay laysa fii kitaab الlah walaa fii qadaaءi rasuuli الlah bisanadin صaxiix ibn mascuud wuxuu yidhi aqdi fiiha biqadaءi rasuuli الlah ibn cabaasoo ka dembeeyena muxuu yidhi qada nebi maxamed meesha laguma hayo ظاahiرka نaska ah أlحiqu الفaraaئda بأhلiha فamaa baقya فalأwlىa rajuل ذakr maxaa ku cad inaan dhadig casaba noqon karin xadiikaas ma ku cado aayadaha qur'aankana ukto shaqiiqa inaysan noqon karin ahlu farad mar hadduu taagan yahay walad marka aayadda iyo xadiik maad iska qabansiisaan yaa xoog badan ibn mascuud iyo ibn cabaas ibn cabaas ku marka waa khabar aaxaad sanadkiisa dacfi ku jiro bukhaari la tafaruday mukhaalif lidaahir اqur'aan bay daahri ku leeyihiin mukhaalif lidaahir اqur'aan marka hawsha hawl sahal maaha alakhawaatu maca albanaati casabaatun waa la iskaga daba yimid ya ma ku jira kuma dhahayo ana maca اjumhuur ana maca اljumhuur laakiin waxaan rabaa ma akhadka inaan ku fahansiiye keliya ayb ya taa waa kale taa waa masalo kale waan gaari doonaa insha allahu tacala baab alcasabaan muhiimaddu waa intaas ibnu ibn muxuu ku dhici karaa asago laftikiisu casabaadkan o xirmaan baan ka hadlaynaaye istiqraaqulmaal way ku dhici karaan ibn ibnlbis wuxuu ku dhici karaa in laba waali laba gabadh lahayo nin baa dhintay wuxuu ka hoyadii abibu ka tegay iyo laba gabdhood ruux baa dhintay labadii waalida dhashay iyo laba gabdhood buu ka tegay iyo wiil awow u yahay labada waalid maxay leeyihiin sudus iyo sudus labada gabdhoodna hantidii oo saddex isle laga dhigabay laba barbar qaadanayaan labadii barbaree soo hadhana hooye aabbaa kala goosanaya ibnu ibni waa maay waaan leenaha raali aho allah kuu sakiro ibnu ibniga xooga badnaa hadda oga waata marka waxaa weeye raggan oo dhan ba waxay ku dhici karaan bilistiqraaq waxaan ka ahayn saddexdii u horeysay saddexdii u horreysay ayib ama kuwa laga hadlahayana waa ninka aan isu bedeli karin ahlu farad awowgu hadduu dareemo inuu dhacayo wax isu bedelhayaa ahlu farad ayb ma laa yanqalib ilaa fardin weeye waxa ku dhaca bistiqraar hmm. hmm. casabo walba casabo walba waxay ku dhacaysaa biistiqraaqi ahli fardi lilfaraa'id ilaa man yanqalibu ilaa ahli fardin ruuxa u wareegaya ahlufard u wareegaya mooyeen intoo kale way dhacaaya ibn ibni ahlufard ooma wareegi karo oo ah ma wareegi karo laakiin aabbuhu iyo isheeg iyo iyo way wareegahayaan aabban hadda weligii ma dhaco soo martee ab iyo ibni sulbi iyo zawj maba dhacaanba ama awowgu wuxuu u wareegi karaa dhanka kaloo aadi karaa aynu dhammaynay xaggeen marayna hadda wabnu اlakhi suma intaa maana soo sheegin waliummin wاlأkhu liummin akha hooye ay keentay eed hooye waal ku tihiin aabbe ma wadaagtaan hooye basaad wadaagtaan yaxjubu waxaa xijaabo abun aabbiya wajadun awo iyo waladun dakar aw una wuxuu doonaa noqde iyo waladu ibnin kadalika dakar aw una asagu la kacday asagu afar baa xijaabtay aabbe iyo awow iyo walad iyo walad waladkii afartaasaa xijaabtay wabnu اlakhi walaalka wiilkiisii liabaweyne xagga aabbaad ka wada dhalateen walaalkaagii shaqiiq ahay aabbihi hoyo aad wadaagteen wiilkiisii waa wiilkaad adeerka u ahayde ama eedada u ahayd ile meydku laba iyo dhidda wuxuu doonaa noqdeen yaxjubu waxaa xijaaba sittatun lix baa xijaabta abun aabbaa xijaaba iyo wajaddun awowbaa xijaaba wabnuhu wiil iyo wiilkiisibaa ijaaba aar bamayn aabbo iyo awow wabnu sulbi wey wabnuhu oo ibniga ah aar wa ahun liabawayni aabba aad walaalo wadaagtaan oo lami ah. cafwan aabba aad hoy ab wadaagtaan walaal aad aabba hoy wadaagtaan ayib wuxuu kaloo ku baxayaa iyo wa akhin liabin iyo walaal aad xagga aabba ka walaala tihiin maxsuu meequu ku dhacay lixda waa dhan yihiinaade ibn wuuu ku dhacaha de waa nin xaashiye tagay aabbahabaa xijaabi oo awowgaabaa xijaabi oo wiilkaadaa xijaabi wiilkaada wiilkiisibaa xijaabi walaalkaa oo laxmi a xijaabi walaal aabba aad wadaagtaanbaa xijaabi ayb halkaan markaad maraysaan waxaa leeda qaacido kale cinda shaaficiya awlaad اlkhwati bimansilati aabaa'ihim ilaa fii amaani masaa'il cinda shaaficiya wlaad اkhwa walaalaha caruurtoodu waxay fadhiistaan oy ka raamsadaan booskii aabbahood sideed mas'ale mooye sideeddaa masalo mutawalaad ka muraajaceeya ama kutub alqawaacid alfiqiya lilmadhab ka muraajaceeye laakiin asalka guud aan kuu sheego awlaad اlkhwati bimansilati aabaa'ihim ila fi amaani masaa'il ayb masalada jadka intayna ka tagin xijaabidu xijaaba ibnulakha uu xijaabahayo wej daciifaan leenahay oo odhanaya ana alakha ibn اlakhi yuqaasimu اljadda ibnulakhu iyo awow isma xijaabi karaane muqaasamay gelahayaan haddasoo ibnulakh laguma dhihin lix baa xijaabta wej daciifaan leenahay oo odhanaya aljaddu wabnu اlakhi yataqaasamaan listiwaa'ihimaa fi اlqurbi taasna waa marduud marduud wey ra'yigaa asaga ah لأن القاacدة في الفرض waxaa w الجهة إذا قdiمت عalى جiهaة قdiمت عalى آkhiriha القاacدة في الفرض الجiهaة إذا قdiمت عalى جiهaة قdiمت عalى آkhiriha waa maxay جiهaة الأبوة قdiمت عalى جiهaة الأخوة mar haddii aljihaةu idaa qudimat calىa jihatin qudimat calىa aakhiriha macnada waxaa weeye haddii ubuwadu horaanba laga hormarinayo walaalnimada meeshuu aabbihi awow joogaan walaal meeshu xuma yaallo ubuwadaa la hormariyaa haddii ubuwadu horaanba laga hormarinaya calى اlأkhuwa maxaad moodaa ibn اlأkh calىa aakhiriha wey haddaaban walaal foodhicinay walaalkaa ilmihiisi maxaad moodaa wey marka qudimat calىa aakhiriha saasaa looga jeeda aynu ka tagna dhib ma lehe wliabin wاlأhu لabin cafwan wbn اlأhi لabin sidaas weeye wbnu اlأhi لabin ibnu akhi aad aabbo wadaagteen walaalkii aad aabbo wadaagteen wiilkiisii yaxjubu waxaa reebaya haaulaa'i lixda aanu soo sheegna iyo wbnu اlأhi لabawayni iyo walaalka dii aad isku aabbi isku hooyo aadan wiilkiisii meeqaa marka asaga feedhaha ku dhufatay toddobo lixda hore haddii midkan ku dar kii horaan las lixdu ay xijaabeen ku soo dardarka ilan waa waxaa weeye albaciidu yasquطu biاlqariib aw isqaaط اlbaciidi biاlqariib wاlcammu liabaweyn adeerkii aad isku aabbaha ahaydeen yaxjubu waxaa xijaaba haaulaa'i toddobadii lasoo sheegay toddobadii waxaa kaloo toddobad waxaa ugu dartaa toddobadu ninkay xijaabayeen noogu dar wabnu akhin liabin iyo ibnu akh adeer waa xijaabahaya maxaa yeelay alukhuwa muqadama ah cala alcumuuma cala alcumuuma macnuhu waxaa weeye kulli darajadiisii baa darajada kale ka horaysa markaan ree marayna baabulfaraa'idna laba laba macnaa laisku riixaa ima alqurbu ila اlmayit wa ima alquwa innagoo ka siman qurbigii ayaan darajada ku kala xoog badannahay ima alqurbu ila اlmayit wa ima quwaة daraja hadda walaal liab ah iyo walaal lium ah iyo walaal shaqiiqa kulli darajada waa ka siman yihiin waa ukhuwa iyo ukhuwa laakiin walaalnimadkoodaa kale xoog badan midna laba sidkoolo laba fayl kusoo gashan hooyii aabbu kula soo gelaya midna waa waa maxay hooyadii baa dhashay buu la taagan yahay ama aabbahay baa dhalay midka adda hooyada baa dhashay isagu walaalma xijaabi jiran waynu soo maray waxaan u jeednaa un kan laabka ah ayib akhli uma walaalma xijaabo isagu waxaa un xijaaboo ka adag asal lab ama farac waarid ah asal dakar ah hooya haatan ma xijaabta la socdaada ayib aabbi iyo awow iyo iyo farac waaris ah baa walada um la hadhi jira waad soo martay marka isreebku ima biqurbi ila اlmayit wa ima biquwati daraja labadaasu macnaha baa meeshu ku jira intaa isreebto dhan intaan ba isku reebayaan sheekhu wuxuu yidhi wاlcamu liabin adeerkii ay aabbaha xagga aabba ka wada dhasheen keliya yaxjubu waxaa xijaabaya waliabin de wاlcamu liabaweyni baad soo marteen yaxjubu haaulaai wabnu akhin liabin wاlcamu liabin yaxjubu haaulaai inta hadda aynu soo maray toddobadii waa xijaabhayi iyo iyo wacamu liabaweyn sideed afwan sax wey sideedda hadda aanu soo maray iyo wاlcamu liabaweyn iyo adeerkii ay aabbaha xagga hooye iyo xagga aabbaba kooda dhashee ilaa adeeradii baa kala sokeeye adeerka oy aabbaha xagga aabbaha basa ka dhasheen iyo adeerka oy aabbaha habar iyo odayba wadaagaan soma kala xoog badno cumuumay ku siman yihiin laakiin maxay ku kala tageen quwatu daraja wabnu cammin liabaweyn soo quwatu daraja maaha marxab ya صaxiix hmm. aabbi iyo awo hadda maxaa u dhexeeya maydka aabbiya awogtiyaa u sokeeya hadaa huwa waxaa loo kala hormariyey waxaa loo kala hormariyey adeer xagee ka imanaya ma xaashiyo wey xaashiyu ka imanaya adeer wuxuu ka mid waa xawaashi kalcamma kanna waa nasab ku taagan yahay oo ukhuwa ka imanaya maydkii asagu waa darajo saminaayeen maydka meesha yaalla iyo ibnu akhu aabbihii way siman yihiin kadibna ibnu akhu saasuu kusoo dhawaanaya amaa camku wuxuu leeyahay walaalkay baa dhalay walaalkay ayaa dhalay idan amaa ibnu akhu wuxuu leeyahay waa aabbahay walaalkii adeerkay weeye marka halkaasuu taagan yahay oo maslada ay hadee wejka daciifka uu soo yidhi xataa akha ibnuakhu wuxuu dardar ciidhi geliyey jad ilan waxay leeyihiin way siman yihiin jadka iyo camka iyo ibnu akhu marka la fiiro mid walba meydka wuxuu usoo marayaa biwaasita hal waasita udhaxaysa ma maxaa marka waasitada ukhuwada ku xoojiyey midda cumuumada calaa haada jara camalu salaf alukhuwa ka sokaysa alcumuuma marka sidaasaa casabaadku lagu kala ratibaa cinda aama urb daraja ay leeyihiin urbu daraja intaan bay tilmaameen sagaal baynu intaa ku turray wabnu camin labaweyn adeerkaa wiilkiisii aabbihiiyo hooyaba aabbaha ay ka wada dhasheen yaxjubu haaulaa inta aanu soo marray baa xijaabaysa iyo wacamun liabin haadbahadkici weeye de adeer iyo inaa adeer adeerkaa sokeeye waliabin wabnu camin liabin yaxjubu waxaa xijaabaya haaulaa intaynu soo mara iyo wabnu camin liabaweyn saanba isu riixayaan ina adeerka iyo ina adeerka way siman yihiin laakiin xubay kala tagahayaan kolba adeerku siduu aabbaha ola dhashay hadduu aaba labadaba la wadaagana midka aabbaha aabbaha labada la wadaaga xoog badan hadduu mid la wadaagana kaasaa daciifoo la riixahaya taasi marka way iska dhib yartahay فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدها التقديم بالقوة اجعلها تي udhi jira jacburi wey تقديمku أما بqرب بقوة الدرجة أو بالقرب إلى الميت والمعتق kii u xoreeyey يحجب waxaa xijaabaya caصبة النaصب إجماعا إجماع bay أmadu soo guuriyaan maxaa yeelay muctiqu asagu weluu ku imanayay awooddiisu waa gacalnimo iyo abaalu noo geystay marka casabatu nasab oo dhan baa xijaabaysa maxaa yeele casabaة الnaصb baa ka xoog badan casabaة اlwalaa limaada casabaة اlwalaa maxramiye kuma sugnaato khalwo iyo maxramiyada kuma sugnaato wujuubu nafaqa iyo xuquuqdii kuma sugnaato waalid iyo waladka isku lahaayeen qawadku kuma dhaco muctiq dil geysto waxaa weeyaan qisaastu dhici mayso waalid laakiin hadduu dil geysto qisaastu waa dhacaysi kadalika shahaada awlaaddu inay waalidiintu u makhraati kacaan ama waalidiintu ay farcooda u makhraati kacaan lama ogolo cinda اljumhuur calى khilaafin fi اlmasأala laakiin walaa mxuu ah alcidqi hawshaasoo dhan shuqulkuma laha idan labada shay axkaamtay wadaagaan ee ka dhaxaysa waxay kutusaysaa alquwa haddii kii axkaamtaa waayeyna wuxuu tusahayaa inuu daciif yahay oo taag daran yahay walaa kadalika walaa alcidqi ayb kulli dadko dhan baa xijaabaya ila marka marba haddii casabo la hayo ama muxuu la hayo ahlulfarad meesha marka ma imanayo weeye ahlulfaradkaasoo dee nasab ku imanaya wاlbintu gabadhu iyo wاlummu hooyadu iyo wالزawjaةu xaasku laa yuxjabna xoolo looma diido biاlijmaac لأnnahuna yudliina bilaa waasiطة somayna soo mara alibn wاlabu wزawju lama xijaabo xajbu xirmaan kadalika bintu sulbi iyo um iyo zawjo laa yuxjibna maxaa y ayagii meydka loomaba dhexeeyaba loomaba dhexeey wax waasto udhaxaysa waa aabbahay bay leedahay islaantu maxay leedahay waa ninkayga saygayaga weeye hooyo maxay leedahay ilmahayga weeye taagan tahay wa bint اlbni wiilkaada gabadhiisii yaxjubuhaa waxaa xijaaba bnun baa xijaabiya ila asagaa ka sokeeye adeer buu u yahay aw bintaani ama laba gabdhood baa xijaabi idaa lam yakun macaha maca bint اlbni man yucasibuhaa ruux soo dargeliya oo soo casabeeya ka akhin aw ibni saafil meeshu doon ha gaadho bint اlbnina waxaa xijaaba ibni baa xijaaba ama laba gabdhood oo eedadeed ah oo uluaynka dhammaysatay uluaynkii wada qaatay idaa lam yakun macaha maca bint اlbni man yucasiba ruux soo dargeliya haddaan la haynin ayb marka akhi mubaaraka kii la odhan jira wey akhi marka iyada la sinaa haddii la waayo ibni ibni ka sii fog oy markaa iyadu eeddo u noqonaysa hadii la helana wuu soo dargelinaya ayb intaa maxaan ku dhammaynay bal ayaha loo gudba hadda maya ibnu ibnu sulbi wax laga hadlaayo haye ibnugu had ibni baa xijaabi ibniga ama waa aabbaheed ama waa adeerkii bintulibni maxay leedahay waa awowgay bay taagan tahay meydka meesha yaalla ibni baa yimid le anaaba ku dhale iska aamus gabadh yahay ama wuxuu leeyahay ibnu sulbigii wey ayb ya iyada isagaa xijaabhaya iyado isagaa xijaabhaya wاljaddatu <laughs> ayaydu lilummi xagga hooye ka timid laa yaxjubhaa ma xijaaba ila ummu hooye waxaan ka ahay soo inagu soo maray wاljaddu laa yaxjubhu ilaa man huwa mutawasiط bayna wa bayn اlmeyd sidoo kale wey ayeeyana waxaanu darka ka celiya hooyo wlilabi yaxjubha اlabu ayib wاljaddatu lilummi bay ku xidhan tahay ade wاljaddatu lilabi baa kuu qadaran haddana wاljaddatu liummin soo ma ahayn ayay xagga hooye ka timid hooyo waxaan ka hayn ma xijaabi karto ayay xagga aabba ka timidna yaxjubaha waxaa xijaaba alabu aabba xijaabaya aw ilumma ama hooyaa xijaabaysa ileen umuummay ku imanaysa ayaydu hooyanimay ku iman sidaa darteed baa wiilkeeda taagan bay wax dhalaysaa wiilkeeda oo taagan yay wax dhalaysaa ayeeyo sababku waa maxay adu aabbanimaad ku joogtaaye anugu waxaan ku socdaa burdiga ku wataa hooyanimo ee darkay ka leexo wey idan muxuu kuu wاljaddة lilأmi laa yaxjubha ilا اlأm muxuu kuu yidhi aabba ma xijaabi la socohad aabba ma xijaabi karo wey muxuusa u xijaabaynin laba jahaan ku kala soconnaa wey aniguna hooyaan ku socdaa aduguna kaar aabbaad jugaysata iga leexay ku leeda ya taasi haddi asagay ku timi asagay ku soo dhawaanaysaa asagay ku soo dhawaanaysaa so inaga soo marra maa kullu man adlaa biwaasitatin saqaa biha taa waanu soo maray calaa khilaafin waliba fi masala oo hawlihii hawlihii shaaficiyun baad sheegaysahay sida raajixa waxaa weye ayay weygeed ma dhacdo wax ridi karana ma jiraan soddon haddayihin wada dhexlahayaan toban haddayihin meesha iskugu yimaadaanba ama xaggooyaa ka yimaadeen ama xagga aabbaha ka yimaadeen ama dakar ha ku dhawo jadda faasida tii ha noqoto jadda inay wax dhexlaysaa raajixa faasida ha noqoto ama saalix ha noqoto ama mucaakis noqoto ama idjaa saxiixa ku timaado jeedamar meesha hadday timaado asawaab waa inay wax dhexlayso wixii kaleo dhan waa iska ijtihaadaad iyo adilo aan xoog badnayn laakiin sideenna aan ku soconne wاljaddatu lilabi ayaydii oo aabbe yaxjubaha alabo aabbaa xijaabaya maxaa yeelay waa liidlaa'iha bihi asagay ku soo dargashay ayb aw ilummu hooyaa xijaabaysa waa lijihatihaa bay ahayd jihatu umuuma jihatu umumana hooyaa fadhisoo haysata kursiga hooyenimanaha ku fadhiya wey ayna hooye aan sheeganayaaba ahayd sooma calaa ra'yi jumhuur baynu ka hadlayna ad la socda hadda calaa jumhur baan ka hadlayna hooye maxay uxijaabaysa waxaad hooye tahay weeye marka aanan joogin mar haddaan fadhiyo hooyoy allah kuu sakiro ya ha ku soo dhawaato markay aabba ku soo dhawaato aabba xijaabi oo hooyadii caadigahayd ee meydkan dhashay baa xijaabi aabba wuxuu u xijaabahayaa hooyey anaad isoo martay wey wa kullu man adlaa biwaasitatin saqطa biha wاlqaacidaةu isqaaط اbaciidi bilqariib waasidadii aabbihii baa nool hadda taagan markay laakiin ayay hooye ay xijaabayso ayay maxaad ku soo dargashay hooyaan ahay leedahay hooye kaa sokaysaaba joogto maydkan dhashay baa laleeyahay macnaha inaad garateen bay la tahay macnahaas waa ra'yi jumhuurtaan u jeednaa mhm. mhm. kumaysan soo dhawaanin tii hore aabbo maysan soo marin aljadة lm aabbo maysan soo marin soo ma ahayn hal adlad biاlabi mise bilumi bay ku soo dhawaatay ayib ayeeyo dhan horta hooyo way xijaabtaa xaggeed u noqotee aabbana wuxuu ridi karaa midda ayada midda asaga soo maraysa ma wax dhibaa meesha ku jira aydho ka socodho ayayoo dhan meelay ku timaadaba waxaa xijaabaysa hooyo ayeeyo meel walbay ku timaado ama xagga aabbaha ka timaado ama xagga hooyaha ka timaado ama awowga awowgii ayeydii ha noqoto ayay meelay ku timaadaba waxaa samrisa maydka hooyadii aabbo midbu keliyu samriyaa midda dhankiisa ka timid waa fahamtay marka aan ka socdo marka waa yahay <laughs> waa tahay wاlqurba wاljadaة اlqurba ayayada sokaysa oo min kuli jihatin dhan walba ka timaada taxjubu waxay reebaysaa albucda midda fog oo minhaa min aljadaati ka mid ah ama minhaa min aljihati ka mid ah cafwan ayayda sokaysa sideeduba waxay riixdaa weeye midda fog dhankay doonaa ka timaadee maxaa yeelay لأnna alqaacida waa maxa waa isqaaط اlbaciidi biاlqariib وأna kula man adlaa biwaasitaةi saqطa biha الqربى من الجدات من كuلi جiهة جiهة الأب aw jihat اlum taxjib اlbucda midda fog bay xijaabi oo minha min aljiha ka mid a ay aabbaha hooyadii waxay xijaabaysaa awowgaa hooyadii bay xijaabaysa ayadaa aabbe waxay xijaabi ayadaa awow hooyadaa hooyadeed waxay xijaabaysaa ayaydaa hooyadeed ya idinku intaaba hadday noolaato wey ilmo rabaadilisaane qodyo meeshan aqow bay ka tuganaan baa la sheegahaye wاlqurba hal qaacido oo shaaficiya leeyihin oo khatar ah aljaddatu laa tariu maca bintiha ila fi mas'ala aljaddatu laa tariu maca bintiha ila fi mas'ala masale dhib badan wey in la sheega waa iska muhiim maskaxda xoogo lagu furfurhayaa waxaa la helahayaa ayey iyo gabadheedo waxda dhexlahaya ayey baa waarita noqon maca kowni bintiha waaria aljadة laa tariu maca bintiha ilaa fii masأala lagu yidhi waxay ku miaaleyeen shaaficiyadu islaan saynaba la yidhaahdo yaa waxay dhashay xafse iyo camro gabadh la yidhaahdo islaan zaynaba la yidhahdo duqdu waa zaynabo maxay dhashay xafse iyo camro xafsaa wiil dhashay xafse wiilay dhashay iyo camra bintu bintigeedii baa isguursaday camra gabadheedii gabadhay dhashay iyo xafso wiilkeedii baa isguursaday ilma isu dhaleen ilmihii baa dhintay yaa dhexlahaya maskaxda furfura markaa iyadaa waxaantu duqsaynabaa meeshan joogta duqsaynaba waxay dhashay laba gabdhoodoo xafse iyo camro la yidhaahdo labada gabdhood mid walba ilmay dhashay xabso wiil ay dhashay yaa wuxuu guursaday camro gabadheedii gabadheedii bimacnaa camro gabadhay ayay u tahay may camro way joogtaa tartiib ninka fahmanaha aamso ninka wareeraha aamuso sidaan u qasmi baasho waxaa ku ihi zaynabo ayaa waxay dhashay laba gabdhood camr iyo xafso xafso wiil bay dhashay wiilkeedii ayaa wuxuu guursaday camro gabaday dhashay gabadheedii camro gabadha ayy u tahay wiilkii iyo gabadhii waxay iska dhaleen ilmo ama walad waladkii baa dhintay camro waladkii way dhaxli oo waxay u dhaxlaysaa ayayba u taho ummu ummin wiilkii dhintay aabbihii hooyadii hooyadeed hooyadeed bay camr noqonaysa sidaa maaha warkaasu sidaa maaha sax weeye camro wiilkii dhintay maxay tahay ayaydee ayay labaad bay u tahay wiilka sooma dhalin gabadheeda gabadheeda baa soo mahayn camra gabadhay dhashay gabadhay dhashay ayuu wiilka xabso guursaday soo maahay kadibna wiilkii xabso ay dhashay iyo gabadhay camre ay iyadoo ahayd ilmay iska dhaleen ilmihii baa dhintaankoodi ilmahaasi camro way soo istaago waxay dhihi dhaxal baan ka rabaa maxaa jira gabadhaydii hebla ahayd ee xaali ahayd gabadhay dhashay cambaro ahayd baa dhashay leedahay duqi saynaba ahaydna waxay dhihi waan dhaxlahayaa wiilkan yaa dhintay oo waxay leedahay gabadhaydii xafso ahayd wiilay dhashay baa dhalay ilmahan dhintay warka waad fahanteen baan u malay walaysa fii madhab الshaafici jaddaة tariu maca bintiha ila hadihi اlmasأala miyaad fahamtay mise maydan fahmin xafsan jooginoo camre iyo e waxaa wada jooga iyo e zaynabo xafsa meeshu way ka baxday xafsa way horay dhimata miyaan ku celiyaa e? zaynab baa waxay dhashay camre iyo xafso xafso wiil bay dhashay halkaa jooga camrana gabadh bay dhashay gabadhina gabadh bay sii dhashay gabadhaa dambe ee camre ayayda ay u tahay iyo waxaa isguursaday wiilkii xafso kadibna wiilkii xafso dhashay iyo camre gabadhay ayayda u ahayd cumar bay iska dhaleen wiilkii baa lagu soo boodoo dhinta xooluu ka tegey xoolaha waxaa wada qaadanaya laba ayeeyood oo ah zaynab iyo camraa wada qaadan waana gabadh iyo hooyadeed laakiin waxay u wada qaateen jahadooda kala duwan duqa saynaba waxay dhihi ilmahan dhintay ee meesha yaalla meydka ah ayay baanu ahay oo waa sidee wiilkay dhashay gabadhi xafso ahayd ee anugu aan dhalay wiilkiisi weeye marka waa maxay waa ayay labaad weeye ayo laftarkeedu camrana waxay dhihi ah, waan dhexlayaa wiilka oo maxaa jira gabadhayda axado ahayd gabadhay dhatay dhashay isniino ahayd ayaa wiilkan dhashoo ka dhintay idan walaysa lanaa jaddatun tariu jaddatun oo saynab ah tariu maca binta oo camra ah ilaa haadihi laba dhinac kala imanaya laba jeh kala yimaadeen so sidaa maaha ikhtilaafu ljihatayn wey jeeddadan saynab ah camro ma soo marayso waxay u tiri gabadhaydi xabsayd baa wiilay dhashay baa wiilkan dhalay leedahay maydka labadan waa sida waxay isoo markaa camra hor taagan ta kale camra celinaysa laakiin xabsa way dhimatay ya labada way ka soo geli ha haddii camrana la waayo xabsana la waayo duqdu labada labada darbay ku daaqaysa ayib halkaa jadaa jirta aan ka socdo inaad fahanteen baan umale ya shee cabdikaafi maxaa tidhi hmm. mhm si fiican gabadha uu guursado wiilku adeer buu u yahay ama abti buu u yahay ah. waad fahanteen barmar halkaa masalaan leenaha ka socda almuhim inaad maskaxa furtaan baa la rabaa ilaa fi masala waana kuu sheegay waa tahay taa un weytu kale ma jirto xaggee marayey xaggeen marayey wاlqurba ayaydii dhoweyd oo min jihati اlummi ka timid wadalika miaalika ummi ummin hooyadaa hooyadeedu weeye taxjub waxay reebaysaa albucda midda fogo min jihati اlabi xagga aabbaha ka timid wadalika miaalika ummi ummi abin weeye aabbaha hooyadii hooyadeed aabbaha hooyadii hooyadeed yaa waxaa wada jooga hooyadaa hooyadeed maxaa yeele tanaa sokaysa hadi hooyadaa hooyadeed baa joogta waxaana soo istaagtay aabbaha hooyadii hooyadeed baa joogta marka dhag wey wاlqurba ayayda dhow oo min jihati اlabi ka timid wadalika ka ummi اlabi hadde tii hore ku miaali ka ummi imso kuma soo dhihin tan waxaad ka dhigtaa wاlqurba min jihati اlabi ka ummi اlabi weeye hadde ayayda xagga aabba ka timid ee dhow sida aabbaha hooyadii oo kale laa taxjubu ma xijaabto albucda midda fog oo min jahati اlummi xagga hooya ka timid wadaalika ka ummi ummi ummin wey hooyada hooyadeed hooyadeed waa fog tahay waxaan xijaabi karin duqdaa fogaatay aabbaha hooyadii oo dhow darka fadhida maxaa yeeley jihat um, umuuma ka xoog badan weeye xagga ugu wada taasay leeyihiin shaaficiyadu iyo jumhuur badan baa maray fi ladhari haddaynu qabsanno qowl muqaabilaa jira maslaة اjadaad intayna ka bixin masl dhib badan wey xalan kuu soo sheegay ana اlumma اslaamiya ajmacat calىa miiraaiha ayay inay wax dhaxlayso ummadda islaamka isku raacday waxaa laisku khilaafay maxay dhaxlaysaa sudus bay dhaxli iyo ulu bay dhaxli baa loo kala jabay culamo waxay yidhaahdeen ayay waa hooyo hooyo marna sudus bay qaadataa marna ulu bay qaadataa kadalika aljadatu marna ulu bay qaadan marna sudus bay qaadan wadaaddaa yidhi jumhuur ahlcilmina waxay leeyihin aljadda weligeedba ulu ma agmartee sudus bay qaadataa axaadiista iyo aahaarta ku timid masalatu ljad ma tabarbadno hal ahaaroo ku yimid sunanka oo sayidina abubakar xilligiisii dhacay oo muqyariya maxamed nasr iskaga maqhraati kaceen nabigu inuu ayey sudus siiyey ayaa u xoog badan wixii kaleo dhan lacaf baa ku jira xadiidka abu daud asaguna tirmidi min xadiii burayd xusayb aslami asaguna nabiga ayay sud siiyey id lam takun ummun iyadoon hooyo joogin dhowrka xadii baa la hayaa barkood dacfi baa ku jira barna waa la taxsiiniya masale ijmaaciya iyo khilaaf ku jira maadaa tari maxay dhexlaysaa ma sudus mise mise ulu ayb qodob labaad oo isku khilaafeen culummadu oo ah imise ayeyaa wax dhaxli culum waxay laba ayeeye basaa wax dhaxli laba ayeeyo mid xagga aabbaha ka timid iyo mid xagga hooyaha hooye ka timid qole waxay yidhaahdeen saddex baa wax dhaxli saddex ayeeyo mid xagga aabbaha ka imanaysa iyo laba xagga hooye ka iman karta qole waxay yidhahdeen maya afar baa dhaxli aar ay badnaan afar ayin baa dhaxal qaadan karta mar hadday shan gaadhaan ta shanaad waa la fadaloocin bay yidhaahdeen qolyo waxay yidhaahdeen ayay walbaa wax dhaxlaysa meeshay doon ha ka timaado intay doon ha gaadheen soddon iyo boqol hadday doon ha noqdeen hadday cimriga ha la helo bishari in ayaydaas iyo meydka uusan u dhaxaynin abu umin kullu jaddatin tariu ilaa jadda baynaha wa bayna almayiti abuu ummin hooy mxuu aabba hooyadii ay udhaxaysaba mooyeen midkaa dambe ee kullu jadda waaria ah ilaa jadda baynaha wa bayna almayiti abu ummin waa madhab alxanafiya waa madhab sufyaan aلthawri wa qowl الshacbi raxmat اllahi tacala calayh culum waxay idhaahdeen kullu jaddatin waa waaria qarubat am bacudad ayay walba waxba ay dhaxli ama ha fogaato ama ha dheer ama ha dhowaato jihaday dooni ka timaado waa madhabu cabduلlaahi bni mascuud wa ruwiya can caliy wa bni cabaas wa zayd bni haabit wa qowlu jamaacati min aلtaabiciin waana ra'yiga u saliimsan wey waa ra'yiga u saliimsan maxaa yeele ayaydu in laga soo qaado waalid abawaan bay la mar haddaan hooyo joogin ayadu waa kal ab kamaa akhraja abawaykum min aljanna la yidhi wa wariahu abawaahu faliummihi ulu baa la yidhi jadku iyo ayayduba waa kal abaweyn haddii la waayo aabbe iyo hooyada dhowaa halka in la mariyo oo awow meesha aabba la mariyo ayayna meesha hooyo la mariyo ayaa sax ah ayuu hadday isku bataanna loola dhaqmo sidii zawjaadka loola dhaqmi jiray afar dumara qori sideed inay wada qaataan iyo inay qori afraad wada qaataan mid un bay noqonaysa idan hadday afar yihiin iyo hadday sideed yihiin hadday toban yihin sida xali aanu soo marrayba qorigaan baa loo balqinhayay kadalika aljadaad xijaabadan iyo reebiddaasi maadaama qur uu waalid ka cabiray sunnaduna ay dhaxal tilmaantay ummaduna ay ku ijmaacday inay dhaxlayso in la riixo qayb la xijaaba qayb la soo daayo iyadoon hooyo joogin xoogo waa tilaabo yar dheer baa ku jirta intaas maslajadaad aan kaga tagno sheekhu wuxuu uhi wlkhtu min aljihaadi walaasha jihaadkoo dhanba ka timaada kalakhi walaal bay la too tahay fayaxjubuhaa man yaxjub اlakh wey walaal waxaa xijaaba gabadh ah, wixii walaal laba xijaabi jiray baa xijaaba ayb khta laba waxaa xijaabi wixii akh laba xijaabi jiray ukto shaqiiqa waxaa xijaabi wixii akh shaqiiqa xijaabi jiray ukhta liuma waxaa xijaabi wixii akh liuma xijaabi jiray waadna soo marteen walakhawaat اlkhullasu walaalaha soolamaha ah gabdhaha khullas yani waxay khaalis ka yihiin oy ka barax tiran yihiin dakar lab walakhawaatu gabdhaha walaalahae alkhullasu miidhka ah oo liabin aabba u ahaaday yaxjubuhunna waxaa xijaabahaya aydan ukhtaani liabawayni laba gabdhoodoo xagga hooyihi agga abaadkood dhalateen maxaa yeelay uluynkii bay dhammaysanayaan marka ukhta liaba sidaasay ku tegaysaa hadduusan rabbi u bixinin akh mubaarag ah akh mubaarag ah marka uluulbaaqi bay isla qaadanayaan markay shaqiiqataynkii qaataan uluaan uludki soo hadhay oo uluulbaaqi markaa noqonayo ayay taa liabka iyo walaalkeed liaba isla qaadanayaan wlmuctiqatu tii wax haweenaydii wax horaysay kalmuctiqi ninkii wax horeeyey la mid tahayo nasab baa ayadna xijaabi soomeyna soo marin muctiqa waxaa xijaaba nasab kadalika almuctiqu haweenay ah casabaatu nasab baa wa kullu casabatin casaba walba kullu casaba qaraabo walba wey yaxjubu waxaa xijaabaya asxaabu furuudin mustaqriqa waa ti aan lahaa masaajid u dambaysa gadaal buu sheek ka keeni wa kullu casabatin waxaa kugu jira in laga soo reeba sharda ibniga wa kullu casabatin hayri ibnin sharda wey casabo ibni ahayn mid u wareegi kara faradna aan ahayn buu sheekhu ujeedaa wa kullu casabatin hayri ibnin walam tantaqil ilaa fardin kalabi waxaa weeye yaxjubu waxaa xijaabaya asxaabu furuudin dad wax dhaxala kuwaasoo mustaqriqatin ama furuudaasoo mustaqriqatin dhammaysatay maalkii ka zawjin wa ummin wa jaddin wa cammin laa shaya lilcammi baan leenahay ruux baa dhintay haweeney baa dhimatay zawjkeedii bay ka tagtay iyo hooyadeed iyo awow sooba gaabiba idan hadduu islaan dhintay zawjkeedii bay ka tagtay farac waarita ma jooga muxuu leeyahay nis zawjkii nis hooyo walaalaatu cabdiya farc waarida midna ma hayse ulu haddee nis sad eh, nis labuu ka baxaa uluna saddex buu ka baxaa jadna sudus buu leeya hadda markaani ayib ama waxaa tiraa wixii soo dhaca sawiiraday ku taalla dhiba bale laba waj baa ku inaad tiraahdaa lix laba iyo saddex meelay iskugu yimaadaan waxaa ugu sokaysa lix aad tidhaahdo way ku bannaan tahay markaad hawsha gaabsanayso haddaad rabto inaad iska dhigto nin ka dhaca waxaad leedahay makhraju nis oo laba ah iyo makhraju ulud oo saddex ah tabaayun baa ka dhexeeya isku dhufo may lida hadde sheekh laba saddex lagu dhufto meeqa wey lix lix maxaa u nis ah? saddex ninka sii xaasku ay ka dhimatay maxaa u ah labo ku dheji hooyo maxaa soo hadhay hal qori awow adeer xaggee aday walaa shaya lilcam waa casabo weeye ahlufurudka waa xoolihii dhammaystay waka abaweyni wa bintayni wa ibni ibni abaweyn iyo bintayn iyo ibnu ibni baa lamida nin baa dhintay wuxuu ka tegey laba gabdhoodoo isagu dhalay iyo labadii waalid horaana miaal waynu soo sheegnaan filahaya soomana soo sheegi ayib waayahay ruuxii dhintay labadiisii waalid maxay leeyihiin haddii walad uu leeyahay walikulli waaxidi minhumaa sudus wey ayb idan bintaynkuna uluaan bay leeyihiin uluaan xaggee ka baxaa saddex bay ka baxaan sudusna xaggee ka baxaa lix lix iyo marka iyo iyo iyo alaao maxaa ka dhaxeeya tadaakhul nisabku afar bayn fi lfaraai tabaayun iyo tamaul iyo tawaafuq afartaa buu ahaa labada cadd hadduu tabaayun ka dhexeeyo waa la isku dhuftaa hadduu tamaaul ka dhexeeyana mid baa iska qaataa o waa isku mide midun baad qaadan haddii tadaakhul ka dhexeeyo midka weyn baa la qaataa oo lagu kaaftoomaa haddii uu ka dhexeeyo tawaafuq binisfina aw birubcna mid wifqigii baa la qaadayo kii kale kulligii baa lagu dhuftaa howlahaas waan gaari doona insha allahu tacaala marka waa yahay ulu oo saddex ka baxa sudus oo lix ka baxa maxaa ka dhexeeya tadaakhul way iskuga gelayaan aslu masala waa min sita markaa idan lix maxaa uluaan ah bimacnaa lix haddii saddex isla eg laga dhigo oo laba waaxood laisku qabto waa imisa lixdu waa saddex meeloodu min laba ah laba labaad isku qaba afar gabdhaha sii lix maxaa u sudus ah lix maxaa isu tusa hal hooyo sii haddana maxaa isu tusa hal aabbo sii ibni ibni maxaan leenahay allaha ku salaan leenahay soo dhowo baan leenahay aqlfaradka ila wixii dhammaystay fasuntaa inoo joogo wallaahu aclam baarak allah fiik